alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ama bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhariyu raximah اllahu tacaala waana dersigeennii labiyo labaatanaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska afar boqol iyo labaatan iyo sagaal qaala almusanifu raximahu allahu tacaala baabu sibaabu lmuslimi fusuuqun wuxuu baabu yahay ruuxa muslimka oo la caayo ama la aflagaadeeyo waa faasiqnimo iyo daacadii ilaahay subxaanahu wa oo ruuxu uu ka baxay qaala almusanifu raximah allahu tacaala xadaana ibraahim bnu muusa abu isxaaq alfaraa qaala akhbaranii yaxya bn abi zakariya can abi yaxya ibnu sakariya ibn abi sa'ida can sakariya waa sakariya ibn abi sa'ida can abi isxaaq asabiici camr bn cabdillaahi alhamadani asabiici can muxamed bni sacd bni maliki can abiihi sacd bni malik can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal nebi moxamed wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi ruuxa muslimkaa caydiisa la caayo oo la aflagaadeeyo fusuuqun waa faasiqnimo waa daacadii ilaahay subxaana wa tacaala oo uu ka baxay ruux maxaa yeelay qofka muslimka ah cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisa iyo naftiisuba inay kaa badbaado ayaa la doonayaa nebiguna wuxuu yidhi man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi carabkaaga iyo gacantaadaba in laga badbaado ibnu maaja fii sunani ku warinaya nasaa'ina fii sunani اlkubraa dabaraani fii mucjamihi mujalladka koowaad mishkaat lmasaabiix ayuu ku saxiix yeelay albani raximah اllahu tacala qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu sinaan ahbarana fuleyx ibnu sulaymaan fuleyx ibnu sulaymaan dacafahu اljamhuur jamhuurtu way daciifiyeen laakiin waxtaja albukhaariyu wa muslim qaala xadaana hilaal ibnu caliy can anas ibni malikin qaala wuxuu ihi lam yakun rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalama faaxisha walaa lacaana nebigu ma ahayn salawaatu ullahi wasalaamu calayhi faaxishan mid afxun ma ahayn nebigu salawaatu wasalaamu calayhi bal wuxuu ahaa ruux dhaqankiisa iyo suluugiisa iyo muuqaalka ka muuqda ummaddu ay gaaladu ay ku soo islaamto walaa lacaanan mid lacnad badanna ma nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo wax nacdala walaa sabaaban mid wax caaya oo caytamana ma nebigu kaana wuxuu yaquulu kii yidhaahda cinda almactabati markuu wax canaananayo almactaba waa canaanta marka uu canaananayo wuxuu odhan jiray maa lahu muxuu leeyo maxaa u sugnaaday yacnii tariba jabiinuhu dhinaciisu hadhullace waa kelmad markaa carabtu ay isticmaali jireenoo carabka iskaga caanbaxdayoo waxay la mid tahay taribat yamiinuh midigtiisu hadhullacdo iyo wayxahu iyo waylaka iyo kuwaasoo kale ay la mid marka markuu canaanta meesha ugu dambaysay nebigu uu ka gaadho yacni wuxuu odhan jiray hadalkaa guulguulka uu ku jiro yacni markaa bogaadintuna ay ku jirto maa lahu yacni tariba jabiinuh muxuu leeyahay yacni dhinaciisu ha caroobee muxuu saa u sameeyey bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya yacni lix kun iyo soddon iyo kow hataynu xadiiska anas ibnu maalik ku soo marnay sagaal sana nebiga u shaqaynayay oo maa qaala liya ufun yacni uf ima odhan nebigu qad shay aan sameeyeyna maxaad u samayn weyday ima odhan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaanan samayna yani maxaad sidaa ugu waxaan sameeyeyna maxaad sidaa ugu samaysa ima odhan qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarb alwaashixi qaala xadaanaa shucbata ibn xajaaj alcataki can subayd waa subayd ibn alxaaris abu cabdiraxmaan alkuufi mahaatu sita ninkanun baad ka helaysa qaala wuxuu yihi samictu abaa waa'ilin abaa waa'il baan maqlay shaqiiq ibnu salma can cabdilaahi cabdilaahi bni mascuud isagoo xadiiska ka warinaya can اnebiy sal اllah alيh wasalam qaala nebigu wuxuu ihi sibaabu lmuslimi ruuxa muslimkaa caydiisa iyo aflagaadaynta la aflagaadeeyo la dhaleeceeyo fusuuqun waa faasiqnimo waa daacadiiyo ilaahay oo laga baxa wa qitaaluhu la dagaalankiisuna waxa weeye waa kufrun yani waa kufri waa yani markaa kabiira min alkabaa'ir waay hadduu istixlaal uu yani qofkan muslimkaa dhiiggiisa uu xalaashado wuu ku gaaloobaya daa'irada islaamku kaga baxaya ama haddaanu xalaashanna waa kabiira min alkabaa'ir yacni sida ilaahayba qur-aanka uu ku tilmaamay laba muslimiin oo dagaalamay baa ilaahay wuxuu sugayaa maxay iimaan buu u sugaya wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma sidoo kale ruuxii camdiga iyo ulakaca wax u dilay baa waxaa la leeyahay markii diyadii laga warramayey faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf alukhuwa aliimaaniya la sugaya bukhaari baa fii saxiixihii ku warinaya iyo muslim xadiisku waa fii saxiixayn qaala xadaanaa abu macmar waa cubaydullaahi yani ibnu camr alminqari qaala xadaanaa cabdilwaris ibnu saciid can xuseyn bni cabdiraxmaan waa xuseyn bnu dakwaan almucalimi cafwan xuseyn bnu dakwaan almucalimi can cabdilaahi bni burayda qaala wuxuu yidhi xadaanaa yaxya ibnu yacmur baa noo warramay altaabiciyu aljaliil min siqaati taabiciin ana abalswad addu'ali abalswad addu'ali taabicigaas magaciisa aalim ibnu camar baa layihaha aalim ibnu camar xadaahu wuxuu sheegay annahu samica abaadarin abaadar inuu maqlay qaala wuxuu yidhi abudar samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul nebi maxamed baan maqlay isagoo leh laa yarmi ma gano yaanu ganin rajulu nin rajula nin kale bilfusuuqi faasiqnimo yaanu ku ganin fisqi yaanu ku sheegin ayb walaa yarmi kuma gano kuma tuuro bilkufri gaalnimo ilaa irtadat alayhi ilaa isagay dib ugu noqonaysaa ilaa irtadad way ku noqonaysaa calayhi dushiisa kii gaalnimada iyo kufriga tuurayay baa qofkan haddaanu ehel u ahayn asagay dib ugu noqonaysa in lam yakun saaxibuhu kadalika saaxiibkiisan uu gaalnimada ku tuuraya ku ganay haddaanu sidaa ahayn oo macnaha gaalnimada uu sheegaya aanay ku dhaboobin gaalnimadii waxay dib ugu noqonaysaa ruuxii yidhi bay dib ugu noqonaysaa bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaam muslimna fii saxiixii buu ku warinaya wa bisanadi sanadka hore waxaa lagu warinaya can abi darin samica anabiya sal alla aleh wasalam nebiga wuxuu ka maqlay yaquul isagoo leh man iddacaa ruuxii sheegta liqayri abiihi aabbihii cidaan ahayn ruuxii sheegta oo u nasab sheegta walxaal huwa isaguna yaclamu uu og yahay faqad kafara ilaahay subxaanahu watacaala ciddii waalidka yani markaa uu uga dhigay adduunkan inuu yimaado sabab ugu ahayd uu ka santaagayana kufri bay noqonaysaa haddii aanu ka santaagayna waxa weeye waa kufrun duuna kufrigo waa macsiyadii bay noqonaysaa ayb shardiga labaad iyo qeydka labaadna ee lagu xidhayna waxa weeye wahuwa yaclamu oo og ciddaa uu ka cararaye diidaya inay aabbihii tahay faqad kafara waman iddacaa ruuxii sheegta qowman qoom oo laysa huwa isagu minhum aanu ka mid ahayn falyatabawa ha diyaarsado hadego maqcadahu makaanu fadhiga uu ku leeyahay min annaari naarta uu ku leeyahay bukhaari baa kitaabuulmanaaqib ku warinaya imaam muslimna kitaabuliimaan buu ku warinaya laba shay baa marka laga soo reebaya laba qaydna way leedahay ruuxu cid aan yacni waalidkii ahayn inuu ku abtirsado sharcigu ma ogola cidda uu ku abtirsanayo yacni uu diidayo waalidkan abtirkiisa uu diidayana waa inuu cilmi ahaan u garanaya haddii isagoo yar cid kale loogu abtiriyo la yidhi hebel baa ku dhalay hadde isagu dhibkuma leh isagu dhibkuma leh marka waxaa la shardiyaa wahuwa yaclam shardiga labaadna waxa weeye inaanay ku jirin yani santaag uu ka santaagayo nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi man raqiba can abiihi ruuxii aabbihii ka jeesta isagoo nacay isagoo aan nacayn buu yacni aabbo kale isku qoray liduruufin maa ayuu isugu qoray sida muxaaha baalihii resbonsaradii iyo beentii iyo waxyaabaha la samaynaya ama dukumintii uu samaysanaya ama waxyaaba noocaasa taasi marka waxa weeye waa macsiyo iyo waa been sideeda u madax bannaane yacnii maaha haddii ilaahay ku run yahay middan aabbihii uuga tegay nacidda uu uga tegay laba mid aha ayb waxaa kaloo jira iyadana xaliif waxa la yidhaahdo sharcigu ogolyahay ninkani faamiligan iyo qabiiladan kama mid aha xagga dhalasho ahaan kama mid aha laakiin taxaaluf iyo gaashaan buursi buu ugu abtirsaday taana waa la ogol yahayoo xadisiinta waxaynu ku arkaynaa mowlaa bani fulaan mowlaa xuraaqa yacnii cabdilaahi bni wahab almisri alqurashi mowlaahum baa lagu leeyahay qurayshtan marka loogu abtirinaya waa min baabi yacnii markaa walaa weeye xagga nasabka iyo dhalashada maaha taasna iyadana waa la ogol yahay waman dacaa ruuxii sheega rajula nin ruuxii ugu yeedha bilkufri gaalnimo ow qaala yidhaahdaa caduw allaahi yaa caduw allah cadowgii ilaahayow walaysa kadaalika isaguna sida aanu ahayn ilaa xaarat calayhi isagay dib ugu laabanaysa kelmadan gaalnimada iyo lacnada ruuxa lagu tuuro labaduba cidlama dhacaan qofkan lagu tuuray hadduu ehel u yahay asagay dusha kaga dhacaysa haddaanu ehel u ahayna ilaa xaarat calayhi midkii yidhi ee afkiisa ka soo saaray ayay dib ugu noqonaysaa ruuxa muslimka marka waxaa loo baahan yahay marxalad walba oo noloshiisa ka mida ama ha faraxsanaado ama ha cadhoodo xaalad kastoo noloshiisa ku soo darisa inuu carabkiisa uu ka adkaado oo carabkiisa ilaaliyo maxaa yeele ilahay baa wuxuu ku leeyahay maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid man yadmanu lii yaa ii damaano qaadaya maa bayna lixyayhi wamaa bayna fakhidayhi admanu lahu ljanna labadiisa lafgadh yacnii labada bishmood inta u dhaxaysa iyo labada bawdiyo inta udhexaysa xubinka taranka iyo afkiisa inuu ka adkaanayo yaa ii ballan qaadayaan janno u ballan qaadaa buu nebigu leeyahy salawatullahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana camar ibnu xafs qaala xadaana abi wa xafsun ibnu qiyaas qaala xadaana alacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash qaala xadaana cadiy bn saabit min siqaati qaal wuxuu yidhi samictu sulaymaan ibnu surad baan maqlay saxaabigaas rajula nin oo min asxaabi nebiy sal alla aleh wasalam asxaabtii nebiga ka mid a ah. qaal wuxuu yidhi istaba rajulaani laba nin baa caytamay oo caraatamay cinda nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga agtiisa ay ku caytameen faqadiba axaduhumaa midkood baa cadhooday fashtadda qadabuhu cadhadiisii baa darnaatay xata ntaaa xata intafakha ilaa yacni markaa uu neefsaday oo xididadiisii markaa ay kaceen wa wejhu wejigiisa yacnina uu kacay wa taqayara uu doorsoomo wejigiisii uu isbedelay faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu idhi la aclamu kelimatan anigu waxaan ogahay kelmad low qaalahaa hadduu yidhaahdo la dahaba canhu uu ka tegayo alladii yejidu midkuu helayo waxaan garanayaa kelmad hadduu afka uu kaga qowlo cadhadan iyo margiyadan iyo xididadan kale ay ka tegayso ayb fandalaqa waxaa baxay ilayhi ay ila rajuli ninkii waxaa aaday alrajulu nin kelmadii nebiga iyo dhambaalkii in la gaadhsiiye fa ahbarahu wuxuu ga warramay biqowli nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga qowlkiisi wa qaala wuxuu yidhi tacawad billaahi ilaahay ka magangal min ashayaani alrajiimi shaydaanka la dheereeyey ilaahay ka magangal subxaana wa tacaala waqaalu wuxuu yidhi atara ma waxaad igu aragtaa ba'san wax baasa ma wax dhibaad igu aragtaa buu yidhi dadka qaar baa moogtay iska madax adagoo xataa haddaad tidhahdo ilaahay ka baq wuxuu koodhanaya maadaan kaa baqaya haddaa ya atara biyo war ma wax baasa ma isbeddel baad igu aragtaa buu yidhi yacni amajnuunun ana miyaan waalanahay anigu markaad leedahay shayddaanka iska naar haddii ilaahay ku royo idhab tag orad shayddaan iska naar lahayn iga tag buu yidhi anigu ma waalin waxba ma qaba war shaydaanka iska naar baad odhanaysaa mid cadhaysan kaas odhan adaa shaydaan ku saaran yahay ya ninkan marka hadalkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo kelmaddii waxyiga ahaydee dawada u noqon lahaydee nabi maxamed u sheegay dawadii buu diidayaa shaydaan baa marka u yacni durbaantumaya wasaa'ilkii iyo wadooyinkii shayddaanku uu ku baadiyeynayeyna yacni marka uu raacaya xadiidka bukhaari baa fi saxiixii ku warinaya lix kun iyo afartan imaamu muslima kitaabu lbiri wasila raqamka afartan iyo shanaad ayuu ku warinaya xaaladda ruuxa muslimkaahi hadduu cadhoodo aad buu nebigu uga digay ruuxu inuu cadhoodo cadhada inuu iska ilaaliyo ayuu faray nin baa yidhi ii dardaaran markaasuu yidhi laa taqdab faradada miraaran dhowr jeer buu ku celceliyey ii dardaaran acadhoon buu nebigu ku yidhi hadduu cadhoodo marka afar xaaladood baa looga baahan yahay kow sida axaadiista nebiga ku sugan idaa qadiba arajulu faqaala acuudu billaahi min ashaytaani arajiim sakana qadabuhu hadduu shaydaanka iska naaro markuu cadhoodo cadhadiisii way xasilaysaa dhiikarkii iyo margiyadii kacay iyo haddii ilaahay kuu runya waxaasoo dhan waa ka xasilaya saxiixada shayga koowaad waa xamaamxay shaydaanka inuu iska naaro shayga labaad waxa weeye idaa qadiba axadukum wa huwa qaa'imun falyajlis fain dahaba canhu alqadaba wailaa falyadajic xaaladii uu ku sugnaaye cadhadani markay u timi marxaladii uu ku sugnaa ayuu bedelayaa hadduu taagnaana wuu fadhiisan hadduu fadhiyeyna dhinacuu u jiifsan waa marxalada labaad axmed iyo abu dawud iyo ibn xibbaan baa warinaya ayb marxaladda saddexaadi waxa weeye hadalkii iyo buuqu wuxuu ka bilaabmay ha sii wadin nebigu wuxuu leeyahi salawatu ullahi wasalaamu caleyh idaa qadiba axadukum midkiin markuu cadhoodo falyaskut ha aamuso ila haddaad sii waddo wixii cadhada kugu kiciyey waa tiraa saasaad igu samaysa war kuguma samayn war waad igu samaysa wixii unbaa sii tarmaya sooma wixii baa sii tarmaya ayib amaa xadiiska isagu weysada ku saabsan ee abu daawuud fii sunani uu ku warinayo afarkuntodobaqoideetaniyo afar isagu waa daciif ina alqadaba min ashayaani wa ina shayaana khuliqa min naarin yacnii cadhadu shaydaan bay ka ahaatay shaydaanna naar baa laga abuuray wa innamaa tudfa'u annaaru bilmaa yacnii naarna waxaa lagu demiyaa dabka faidaa qadiba axadukum midkiin markuu cadhoodo falyatawada ha weyse qaato abu waa'il alqaasi alsancaani almuraadi baa ku jira xadiiskaas isagu waa daciif saddexdaa xaaladooda kale ayaa la samaynayaa qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaana khalaad ibnu yaxya ibnu safwaan asulami abu maxamed iqa qaala xadaanaa sufyaan athawri can yasiid bni abi siyaadin yasiid bni abi siyaad waa daciif can camr bni salma can cabdilaahi bni mascuudin qaala wuxuu yidhi maa min muslimayni laba muslim ma jirto ilaa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday min allaahi alle subxaanah watacaala xaggiisa sitrun astur baa ahaaday wax kala asturayo shay xurmo oo ilaahay subxaanah wa u dhigay qof waliba qofka kale muslimka cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisa inuu u badbaadiyo faidaa qaala axaduhumaa midkood hadduu ku yidhaahdo lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhaahdo kelimata hujrin kelmad af xuma ah uu ku yidhaahdo faqad kharaqa wuxuu dilaaciyey sitra allaahi ilaahi subxaana wa tacaala asturkiisii buu dilaaciyey waidaa qaala axaduhumaa midkood hadduu yidhahdo lilaakhari midka kale uu ku yidhaahdo anta kaafirun adugu gaal baa tahay hadduu ku yidhaahdo kafara axaduhumaa midkood baa gaaloobaya riwaayada horaa caddaysayoo de haddii kaani ehel u yahayna kelmadda gaalnimadu way ku dhici haddaanu ehel u ahayna qofkan gaalnimada la ordaya ee ruuxa muslimka ee ilaahay subxaana watacaala u hoggaansan daa'irada raba inuu ka saaro asagaa daa'irada ka baxay fiihi yaziid bn abi siyaad baa ku jira dacafahu lalbaaniyu fi tarqiib yani raqamka kun sagaal boqol siddeetan iyo saddex adab lmufradkana uu ku daciifiyey baabu man lam yuwaajih innaasa bikalaamihi ruuxaan dadka yacnii ku wajihin hadalkiisa aan la qaabilin hadalkiisa aan la qaabilin maxaa loo jeedaa macnaha qofka khaladkii iyo gefkii uu sameeyey aan toos ugu caddaynaya hebelo waxaasaad samaysa aan odhan laakiin niyow dad waxaa samaynayaa maxaa xaalkoodu yahay niyo waxaa inay ummaddu iska daysaa fiican qofkii ficilka sameeyeyna dadkuu ku dhex lama dhaleecayn qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cumar ibnu xafs ibnu qiyaas qaala xadaana abi wa xafsun ibnu qiyaas qaala wuxuu yidhi xadaana alacmash sulaymaan bn mihraan alacmash qaala xadaana muslim abu duxa can masruuq bn اljdac qaala wuxuu yidhi qaalat caaishatu waxay tihi sanaca الnabiyu sal اllah alيh wasalam nebigu wuxuu sameeyey shay-an shay buu sameeyey fa rakhasa fiihi wuu ruqseeyo wuu ogolaaday fatanazaha yani waxa iska nasahay waxaa yidhi ma samaynayno yani ka santaagay canhu xaggiisa ficilkaa qowmun qoom baa ka santaagayo waxay yidhahdeen annagu ma samaynayno fabalaqa dalika anabiya sal alla aleh wasalam arrinkaasaa nebiga gaadhay fakhadaba waa khudbeeyey faxamida allaah ilaahay buu ammaanay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uma qaala wuxuu uhi maa baalu aqwaamin rag xaalkoodu muxuu yahay yatanazahuuna ka santaagaya can shayin shay oo asnacuhu aan sameeyey iska kibrinayo madaxa ka taagaya fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii la aclamuhum billaah ilaahay baan ku dhaartay anigaa ilaahay ugu aqaan wa ashadduhum lahu khashya xagga cabsidana ruux ilaahay ka cabsada ruuxa ugu cabsida badan baa nahay bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya kun boqol iyo kow baabu man lam yuwaajihi innaasa wuxuu baabeeyey baabun man lam yuwaajih innaasa bilcitaab ruuxa aan dadka la qaabilin dhaleecaynta uu dhaleecaynayo arrintan ay iska nasiheen waxa weeye xaasaskii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi baa rag saxaabadaahi ka miday u tageen ayagoo ka waraysanaya cibaadadii iyo dhaqankii nebi maxamed habeenkii guriga markuu tago markaasaa nin wuxuu yidhi ana asuumu dahra walaa uftir anigu sanadkii oo dhan waan soomanaanayaa weligayna ma afurayo wa qaala alaakharu ana actasilu nnisaa falaa atasawaju abadan aniguna dumarkan ka dheeraanayaa weligay ma guursanayo baa mid kale yidhi fa jaa'a rasuulu llahi sal allau aleh wasalam antum aladiina qultum kada wakada idinku ma raggii sidaa iyo sidaa yidhi baa tihiin markaasaa nebigu wuxuu idhi amaa wallaahi inii la akhshaakum lillaah wa atqaakum lahu anigaa ilaahay subxaana wa tacaala idinku aqaana anigaana ilaahay idinku cabsi badan maxaan sameeyaa laakinnii asuumu wa ufdir anigu waan soomaa waan afuraa wa usallii wa arqud waana tukadaa waana seexdaa wa atasawaju nnisaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii dumarkana waan guursadaa ruuxii sunnadayda ka jeesta iga mid maaha marka waa halbeeg iyo miisaan ruuxu markuu cibaadaysanayo cibaadadaada ayaad kaga dayanaysaa walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana halbeeg waxaa u ah nebi moxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh baa halbeeg u ahoo haddaadan cibaadadaadan aadan nebi moxamed kaga dayanayn cibaado laga aqbalaya maha man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun acmaashu camalku inuu saalix noqdona laba shardi baa loo shardiyaa shayga koowaad waxa weeye waa ikhlaas in ilaahay dartii loo khaalis yeelo shayga labaadna waxa weeye waa tajriid اlmutaabaca lirasuuli اllahi sal اllah alيh wasalam xadaana cabdulaahi cabduraxmaan ibn اlmubaarak qaala xadaana xamaad ibnu sayd ibnu dirham can salm alcalawi salm alcalawi waa nin yani dacfi uu ku jiro oo la ysku khilaafay can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa qallamaa waxaa yarayd yuwaajihu inuu la qaabilo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi arajula ninka inuu la qaabilo bishayin shay oo yakrahuhu uu necbaysanayo fa dakhala calayhi waxaa u soo galay nebiga yowman maalin rajulu nin walxaal calayhi dushiisa ay tahay aharu sufratin yacnii shay jaallo ah raadkii sacfaraan raadkii ninuu ka muuqdo ayaa nebiga u soo galay aharu sufratin yacnii shay jaallo ah raadkii sacfaraan buu isa soo mariyey falamaa qaama markuu istaagay nebigii qaala liasxaabihi falamaa qaama markuu ninkii istaagay qaala nebigu wuxuu yidhi liasxaabihi asxaabtiisii wuxuu ku yidhi low qayara hadduu doorin lahaa midabkan uu ismariyey hadduu iska doorin lahaa saasaa fiicnaan lahay aw nasaca ama uu siibi lahaa haadihi sufra yacnii shaygan jaallaha ah yae markaa uu ismariyey hadduu iska bixin lahaa sidaasaa fiicnaan lahayd waxaynu ku soo marnay xadiiska mukhtasaru shamaa'il almuxamadiya kitaabkii alshamaa'il almuxamadiya waalkhasaa'il almustafawiya yacni laba boqol sagaashan iyo toddoba raqamkii ah xadiiska cillo kale ma qabo sheekh albaani wuxuu ku daciifiyey salam alcalawi buu ku daciifiyey laakiin ninkaas yacni waa nin culimmada ibnu xibbaan iyo qeyrkiina ay tawsiiqiyeen oo laysku khilaafay nasaa'i baa fii sunan ilkubra ku warinaya raqamka toban kun iyo lixdan iyo afar abu daa'uudna buu ku warinaya ninka la yidhaahdo shucayb arna'uud takhriijka uu ku leeyahay iyo taxqiiqa uu ku leeyahay sunan abi daa'uud uu ku leeyahay mujalladka toddobaad xadiiskan markuu ku tilmaamay yani wuxuu tilmaamay inuu yahay xadiis xasana wuxuu yihi fiihi salm ibnu qays alcalawi yani waxasanahu shucayb alarna'uud ayaa taxsiiniyey qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu man qaala liaakharin ya munaafiqu fii ta'wiilin ta'awalahu wuxuu baabu yahay ruuxii ruux kale ku yidhaahda yaa munaafiqu munaafiqiyow muxuu munaafiq uu leeyahay fii ta'wiilin ta'awalahu ta'wiil uu ta'wiishaday darteed ficil baa uga muuqday ruuxan ficilkaa uga muuqday darteed iyo adilo uu isu geeyey darteed ayuu markaa ku leeyahay ninkan munaafiq ugu sheegay qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana cabdاlcasiis ibnu moxamed addaarawardi qaala xadaana xuseyn bn cabdiraxmaan can sacdi bni cubayda can abi cabdiraxmaan asulami qaala wuxuu yihi samictu caliya cali baan maqlay radia allahu canhu yaquulu isagoo leh bacasanii nebiyu sala allah aleh wasalam nebigaa i diray iyo wa zubayr bni alcawaam aniga iyo subayr ibnu alcawaam riwaayada saxiixaynkuna miqdaad ibnu lswad ama miqdaad ibnu lcamrin bay ku dartaay wa mid kastoo labadayada ka mid ah, aniga iyo subayr mid kastoo ka farisun yani fardooley buu ahaayo faras buu watay laba faras baa naloo dhiibi riwaayada muslim iyadu waxay tidhaahdaa yacnii tacaadaa bina khayluna ayadoo yacnii fardahayagii ay nala ordayaan ay nala ordayaan wakiilaana mid kastoo labadayada ka mida farisun fardooley buu ahaa oo faras buu saarnaa faqaala wuxuu yidhi nebigu salawaatuulahi wasalaamu caleyh waa muhiimaddii iyo ujeeddadii loo diraye indaliquu baxa xataa tabluquu ilaa aad gaadhaan rawdata kada wakada beerta nooca iyo noocaasa ilaa aad gaadhaan riwaayada saxiixaynkaa tilmaantay beerta magaceedo xataa tabluquu rawdata khaakhin rawdata khaakh meesha la yidhaahdo ila aad gaadhaan waa meel magaalada madiine ku dhow oo min dariiqi maka waddada maka loo qaada beertaas wa waxaa beertaa ku sugan imraatun haweeney baa ku sugan macaha haweeneydaa la jirkeeda waxa ahaaday kitaabun warqadiyo dhambaal bay sidaa warqadiyo dhambaalkaas muxuu yahay min xaadibin xaadib ibn abi baltaca ayay warqadaas iyo fariintaasi ka socotaa oo ila almushrikiina gaalada xaggooday ku socotaa faatuunii biha iila imaadaan fawaafaynaahu ay fawajadnaahu waxaanu helnay tasiiru iyadoo soconaysa calaa baciirin laha yacnii awr iyadoo u sugnaaday dusheeda iyadoo ku sugan xayu meeloo wasafa lana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu uu noogu sifeeyo noogu tilmaamay faqulnaa waxaan idhi alkitaaba aladii macaki yacnii haati lkitaaba kitaabka iyo warqadda keen alladii kaasoo macaki la jirkaaga way yaabtay marka ilan iyada iyo ninkii yani xaadib ibnu abi baltac ahaa ee warqadda u dhiibay uunba is-ogaa kumay fekerin marka ila waa gaale nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh in loo waxyoodo oo habeen iyo maalinba samada uu waxyigu uga imaanayo oo warkooda loo sheegay maa maciya kitaabun wax warqada oo macaygaa ah ma jirto maa maciya kitaabun warqadi macayga ma aha fabaxanaaha waanu baadhnay iyadii wa baciirahaa awrkeediiba waanu baadhnay neefkii geelah fa qaala saaxibii saaxiibkayo zubayr bnu cawaama wuxuu yidhi maa araa ma arkayo aniga wax warqadii iigama muuqato haweenaydii awrkiiba waa baadhnay waxba iigama muuqdaan cali wuxuu yidhi marka maa kadaba nebiyu sala allahu calayh wasalam warqadda waad haysaaye nebi maxamed nooma been sheegine warqadda soo saar maxaa yeele cali iimaankiisa ayaa wuxuu gaadhsiisan yahay yacnii meeshii ugu sarraysay inuu aamino hadalka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ku hadlay inuu waxyi yahay wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebi maxamed nooma been sheegina warqadda soo saar buuy ayib waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay la ujaridanaki dharkan kaa siibayaa oo amase latukhrijanahu waad soo bixinaysaa ama waanu ku qaawin ama waxa weeye waxaad soo bixinaysaa warqaddii baad soo bixinaysaa iyadoo gaalo ah waxay ka xishoonaysaa in la qaawiyo cawradeeda marka ragga ay arkaan fa ahwat waxay u biyadiha gacanteedii ilaa xujsatiha yacnii meeshaa marada laga xidho gogorada laga xidho ayay markaa xujsada la yidhaahdaa yacnii halkaa gosheeda ah ayay marka gacanta u taagto waxay tidhi iga sii jeesta wa calayha dusheeda waxa ahaaday izaarun suuf googaradii iyo hoosgunti yacni marka dhogor laga sameeyey bay sidatay riwaayo kale waxay leedahay yacnii fa akhrajat cifaasaha halkaa foodeeda iyo timaha dhexdooda ayay ka soo saarta ama halkan yani dumarku ay waxgashadaan ha ka soo saarto ama fooda ha ka soo saartee dhibba ma leh meesha ay ku qarisay ayay ka soo saarta fa akhrajat way soo bixisay faatayna اnabiya sal اllah alيh wasalam nebigaanu u nimi warqaddii aan u keennay faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi khana allaha warasuulahu wاlmu'miniin xaadib ibn abi baltac miyaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintiiba wuu khayaameeyey maadaama sirtii muslimiinta uu bixiyey dacnii iga tago idaa rasuulka ilaahay oo adribu cunuqahu luqunta aan ku dhufte idaah ayuu ku yidhi wa qaala wuxuu ku yidhi nebigu xaadibu wuxuu ku yidhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray ficilka inaad samayso sirtayada aad gaalada gaadhsiiso fa wuxuu yidhi maa biya iguma sugnaanin ilaa an akuuna inaan ahay mu'minan billaah mu'min ilaahay rumeeyey mooye wax kale wa aradtu waxaan doonay warqaddan maxaad u qorta wa aradtu waxaan doonay an yakuuna liya inay ii ahaato cinda alqowmi qoomka agtiisa yadun gacan inaan ku yeesho idinku quraysh baad ka dhalateen caruurtiinna iyo ehelkiinnii waa laydiin badbaadinayaa anigu laakiin nin aan iyaga nasab ahaan aan ka dhalan baan ahay dhalasho ahaan aan ka dhalan intaasaan gallad iyo gacan aan kaga doonayo qaal wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay yaa cumaru cumarow awalaysa qad shahida miyaanu xaadirin xaadir badaran badar miyaanu xaadirin lacalla allah alle wuxuu mudan yahay subxaana wa tacaala idalaca inuu daalacday oo soo fiiriyey ilayhim ilaa ahli badrin reer bader inuu soo fiiriyey faqaal wuxuu idhi icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya faqad wajabat lakum waxaa idiin waajibtay aljannatu janna idiin waajibtay fadamacat waxaa ilmaysay caynaahu yacnii caynaa cumara labadii indhood ee cumar baa ilmeeyey wa qaala wuxuu idhi allaahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa ogwiyo xadiiskan waa xadiis aad iyo aad u qiimo badan ee yani masalo aad iyo aad u muhiimo muctaqadka iyo caqiidada ka midana ka hadlaya waxaa riwaayada saxiixaynku ay leedahay wallaahi lam afcalhu kufran wala irtidaadan can diini walaa ridan bilkufri bacda alislaam ilaahay baan ku dhaartaye uma samaynin inaan gaaloobay oo diintaydii aan ka ridoobay sidoo kale jacayl aan gaalada diinta jecelahay uma samaynin raallinimo aan kufriga ku raalli noqdayna uma samaynin ee waxaan u sameeyo cilada iga keentay innii kuntu imra'an mulsaqan fii quraysh nin quraysh bahwadaag la'ah oo lagu dhejiyey baan ahaa walam akun min anfusihaa quraysh nafteeda kamaan tirsanayn yacni wa kaana man macaka min almuhaajiriina lahum qaraabaatun bimaka yaxmuuna biha ahlihim dadkan kula socdaee muhaajiriinta ah qaraabadoodii iyo ehelkoodii baa maka ku sugan oo gaalo ah oo ehelkooda iyo caruurtooda u badbaadinaya aniga marka taa malihi haddii arrintaasi idhaaftay marka fa axbabtu waxaan jeclaystay idfaatanii dalika min annasabi fiihim an attakhida cindahum yaddan yaxmuuna biha qaraabaati inaan gacan iyo gallad aan ku yeesho qaraabadayda iyo ehelkayga ay igu badbaadiyaan wamaa facaltu kufran wala walaa ridan bilkufri bacda alislaam intaasoo dhan buu yidhi ayib waxaa laga qaadanayaa xadiidkan xaadib ibnu abi baltaca wuxuu sameeyey wax loo yaqaano almuwaalaat gaaladii buu xidhiidhiyey soo ma bal weliba dembi weyn buu galay oo wuxuu u dhiibay sirtii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayib haddana wuxuu yidhi falkan umaan samaynin gaalnimo iyo riddo aan ridoobay uma samaynin nacayb aan diinta islaamka necbahay oo gaalada mabaadidooda aan jeclaadayna uma samaynin laakiin waxaan u sameeyey xoogaa adduunya ah baan u sameeyey adduunye jacayl waxaan u sameeyey xoogaa ehelkaygii iyo qaraabadii iyo caruurtii aan meesha kaga imi in la ii badbaadiyo darteed baan u sameeyey ayb ilaahayna muwaalaad buu ku tilmaamayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa ayb laakiin maanica dilkii ka baajiyey in la dilo maanica marka kufrigii horta ka baajiyey intaynaan dilka gaadhin waxa weeye xukunkan iyo falkan uu sameeyey buu jaahil ka ahaa ayb ruuxu haddii gaalnimo iyo kufri uu ku dhacana shuruudda ahlu sunnuhu ay tansiisiyeen waxaa ka mida kow qasdulficli ficilkaas gaalnimada inuu qasdo ruuxu can qasdin uu ku yimi laba shay baa kale jira kutubulcaqiida markaad marayso la doonaya in la kala barto labadaba ay kala barto kufri kufribuu u qasday shardi maaha iyadu laakiin waxaa yani shardiga ficilkan kufriga inuu ruuxu u qastay qasdulficli inuu u qastay tusaale musxafkaas baa nin wuxuu dhigtay halkaasuu dhigay meel dayacan buu dhiga adoo aan ogeyn baad ku joogsatay musxafka iyo kitaabka qur-aanka ruuxa ihaanaysta yacni waxa weeye waa gaalnimo laakiin ruuxani ficilkaa miyuu u qaste uma qaste farqiga marka u dhexeeya ninka musxafka intuu soo qaado meel kale ku tuura ama kudaafad ku tuura sow ficil uu u qasday maaha oo gaalnimo keenaya waa ficiluu u qastay shayga labaadee iyadana loo ahlu sunnuhu ay u shardiyeen waxa weeye ruuxu markuu gaalnimada ku dhaco asbaabaha lagu gaalaysiin karo waxa weeye shaygan kufriga inuu aqoon u leeyahay alcilmu oo aanu jaahilka ahayn shayga saddexaad waxa weeye alikhtiyaar inuu falkan isagu doortay maxaa ka baxaya ruuxii lagu khasbay isagana lagu gaalnimo xukmin maayo shayga afraadi waxa weeye waa intifaa'u almawaanic mawaanicdii gaalnimada wixii ka mancinayay ruuxan falku waa gaalnimo laakiin faacilku inaanu gaaloobin baa dhici karta waxaa laga yaabaa inay had goor masaailkan aad u fahmin yani hunaaka farqun bayna alficli waalfaacil wa hunaaka farqun bayna alqowli waalqaa'il falku waa gaalnimo laakiin faacilki inaanu gaaloobin baa dhici karta muxuu u gaaloobi waaye mawaanic gaalnimadii ka badbaadisa oo ka baajisa baa meesha taalla waxaa la doonayaa intifaau lmawaanic inay mawaanicdu ay meesha ka baxdo walaysa kulama waqaca fi lkufri kaafiran xataa waintafat canhu mawaanicuh ayb maxaa dilkii ka baajiyey in la dilo waxaa ka baajiyey nebigu salawaatu wasalaamu calayh cumar wuxuu ku yidhi markii loo sugay falkani inuu dil keeni karo cumar wuxuu ku yidhi wamaa yudriika lacala allaha idalaca calaa ahli badrin faqaala icmaluu maa shi'tum qad hafartu lakum riwaayada saxiixaynka beder inuu ka qayb galay baa maanicoo waxay ka baajisay dilkiibay ka baajisay masale kaleo iyadana muhima in la tambiihiyo intaan xadiiska aan laga bixin xadiisu xaadib ibnu abi baltaca waa xadiis aad iyo aad u muhime ruuxa jaajuuska ah ama jaasuuska ah ee sirta muslimiinta bixiya cadowga sirta siiya yacnii xukunkiisu waxa weeye waa dil xukunkaasi inuu dil yahay ma ijmaacba oo culimmadu way isku ijmaaceen mise khilaaf baa ka jira masalada dad badan baa ijmaac yani u tansiisiya ijmaac u tusa laakiin khilaaf baa ka jiraoo madaahibtu way isku khilaafsan yihiin madaahibtu way isku khilaafsan yihiin qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu man qaala liakhiihi ya kaafir wuxuu baabu yahay ruuxii walaalkii ku yidhaahda yacni gaalkiiow war gaalow xadina ismaaciil ismaaciil ibni cabdillahi bni abi uweys qaala xadaanii malik ibnu anas can cabdilaahi bni diinaar can cabdilaahi bni cumar cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyay anna rasuula lahi sal alla alih wasalam qaala wuxuu yidhi subanuhu ayumaa rajulu ninkii kasta ee qaala liakhiihi walaalkii ku yidhaahda kaafirun ee yaa kaafir gaalkiiow faqad baa'a wuu la dheelmay bihaa kelmaddii gaalnimada axaduhumaa midkood baa la dheelmay wuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi riwaayada horeynu yacnii haddii uu yani ruuxan uu gaalnimada ku tuuray ehel uu yahayna gaalnimadii ruuxii lagu ganay bay ku dhici haddaanu ehel u ahayna ilaa xaarat calayhi riwaayo kale ilaa irtadat calayhi ruuxii gaalnimada afka kaga qowlay ee hebel waa gaal yidhi ee gaalaysiinaya bay dib ugu noqonaysaa bayhaqi baa mujalladka tobnaad ku warinaya fii sunanihi bnu xibbaanna fii saxiixi mujalladka koowaad قال اlimaamu raximah الله tacaala xadaana saciid بن daauud qaala xadaana malik ana naafican xadaahu wuxuu sheegay ana cabdilaahi bni cumar ahbarahu wuxuu ga warramay ana rasuula lahi sal alه waslm rasuulka ilaahi qaala wuxuu idhi idaa qaala liaakhar mid kale hadduu ku yidhaahdo kaafirun gaal yacnii kaafir eyaa kaafir gaalkiio hadduu ku yidhaahdo faqad kafara wuu gaaloobay axaduhumaa midkood in kaana hadduu yahay alladii midka yacnii kaafiran gaalnimada midka lagu sheegay in kaana hadduu yahay alladii midka qaala lahu yacnii ku yidhi kaafiran gaalnimada yacnii ruuxa gaalnimada uu ku sheegay hadduu ka run sheegayo faqad sadaqa run buu sheegay wain lam yakun haddaanu ahayn ruuxa gaalnimada lagu sheegaya kamaa qaala lahu siduu yidhi aanu ahayn faqad baa'a gaalnimadii waxaa la dheelmo la noqday alladii kii qaala lahu ku yidhi yacnii bilkufri gaalnimada midkii ku hadlay ayaa la dheelmay buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dabaraani baa filkabiir ku warinaya mujalladka tobnaad laba boqol labaatan iyo afar ibnu cabdilbar fi tamhiid mujalladka toddobiyo tobnaad yacni raqamka afariyo tobnaad sheekh naasirna adab ulmufradka saxiixu ladab ulmufrad afar boqol iyo afartan ayuu ku saxiix yeelay adiladan oo dhani waxay inoo faa'iidaynaysaa marka ruuxa muslimka ahi carabkiisa inuu ka adkaado oo qof muslima oo ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyo ahlu qiblo ahi haddaanu wax naaqidoo diintiisii burinaya yani islaamnimadiisii burinaya aanu la imaan inaadan gaalnimada aadan kula degdegin xukunka gaalnimada ruuxani waa gaal iyo waa murtad in la xukumana waxaa iska leh culimmada iyo dadka ehelka u abaa iska leh ama dalabatulcilmiga iyo caamada masaa'ishaasi uma taalo baabu shamaatati alacdaa wuxuu baabu yahay yacnii farxa cadowgu inuu kugu farxo ama wiirsi baa af soomaaliga layaha cadowgu inuu kugu wiirsado in ilaahay subxaana wa tacaala laga magan galo xadaثna cabdulaahi bnu muxamed almusnadi qaala xadaثna sufyaan athawri can sumay mowla cabdilaahi bnu xaaris can abi saalix samaan dakwaan baa loo yaqaan can abi hurayrata ana nebiy sal اllah alيh wasalam nebigu kaana wuxuu yatacawadu mid ilaahay ka magan gala min suu'i alqadaa'i qado iyo xukun xun buu ilaahay ka magangeli jiray wa shamaatat alacdaa'i cadowga iyo acdaada iyo cadowga faraxooda inay ku farxaan oo ku wiirsadaan ayuu ilaahay ka magangeli jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qadaha iyo qadarta ilaahay subxaanahu wa tacaala ee kownigee looxulmaxfuudka uu ku qoray iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa yacni shaygani shay caadila oo muxkamoo la sugay uu ka yahay baa binisbati ruuxa qaduhu uu ku dhacay marka loo eego buu wuxuu noqonayaa ama qado xun ama qado wanaagsan buu noqonayaa waa binisba marka loo eego ruuxa qaduhu uu ku dhacay ninbaa saaka soo toosay haweenaydii baa ka dhimatay dayib ilmihii yaraaye caloosha ay ku sidayna waa umul raacda ayb aabbihiis iyo hooyadiisoo dhintay baa loo soo sheegay yani waa qade binisba marka loo eego ruuxaan yani marka ku qadhaari waaxid saa darteed ruuxa qadaha iyo xukunkaasi uu ku dhacay inuu sabro oo ilaahay subxaana watacaala dartii u sabro oo yidhaahdo ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wakullu shayin cindahu biajalin musamaa baa nebigu noo jideeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi shamaatat alacdaana waxa weeye waa cadowgu inuu ku farxo macnaa dhib baa ku soo gaadhay dhibtii baa cadowgu ku wiirsanaya galdaloollo iyo iinbaa kaa muuqatay iintaa iyo galdaloolladaa kaa muuqatay baa cadowgu yani markaa ku wiirsanaya imaamu muslim baa xadiiska warinaya yani kitaabu ducaa raqamka odon iyo saddexaad ku warinaya baabu sarfi fi lmaali wuxuu baabu yahay xoolihii in lagu ciyaaro xoolihii lagu ciyaaro ama la baatulo ama meel aan munaasab ahayn xoolihii lagu bixiyo xadana cabdulaahi bni yuusuf alfiryaabi qaala ahbarana malik ibnu anas an suhayl bni abi saalixin an abiihi abi saalix asamaan can abi hurayrata ana rasuula lahi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi ina allaha alle subxaana wa tacaala yardaa lakum alle wuxuu idinka raalli noqday alaaan saddex buu idinka raalli noqday wayasqadu alle wuxuu idinka cadhoonayaa lakum idinka salaasan saddexna wayakrahu lakum baa riwaayo kalena tidhaah alla wuxuu idinla nacaya oo idiin karaahiyaystay saddex arrimood inaad samaysaan yardaa lakum alla wuxuu idinka raalli noqday an tacbuduuhu inaad caabuddaan oo walaa tushrikuu bihi aydan ku lamaanin alle subxaanahu watacaala shay-an shayna aydan ku lamaanin ilaahay subxaana wa tacaala inaad keligii caabuddaan oo cibaadada u badhax tirtaan ayuu idinka raalli noqday waana sida uu idin faray wa an tactasimuu inaad qabsataan bixabli illaahi ilaahay xadhigiisa jamiican dhammaantiin ayuu alle subxaana wa tacaala idinka raali noqday waana idin faray waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wa an tunaasixuu inaad u naseexaysaanoo daacad u noqotaan ayuu ilaahay idinka raali noqday man ruuxoo wallaahu allaahu ilaahay uu u dhiibay amrakum taladiinna uu u dhiibay bulshada muslimiinta hogaaminaya ee madaxweynaha ah waxaa la rabaa nasaa'ixda iyo wanaagga in loo sheego samaha loo sheego xumahana laga reebo islaamku jabhadayn iyo haddii ilaahay ku runya mid walba hala inqilaabo iyo wuxuu ka hortegayaa yacnii shareecadeenna maqaasideeda ka mid ah inay wax kastoo bulshada wadajirkeeda dhaawacaya ummaddana fitno iyo dhib u keenaya inay ka fogayso markaasaa la ninkii xaakimka ahaa ee jaa'irka ahaa jawrkiisii ha loo adkaysto hala sabro maxaa ka dhalanaya maxaa yeelay khuruujka lagu baxo ayaa waxaa ka dhalanaysa dhibtii isagu uu samaynayey dhibka weyn baa ka dhalanaysa dhibka weyn baa ka dhalanaysa wa an tunaasixuu inaad u naseexaysaan oo aad u samafashaan oo wanaagga iyo samaha aad fartaan man ruuxoo wallaahu allaahu ilaahay uu dhiibay amrakum taladiinna uuu dhiibay wayakrahu lakum alla wuxuu idinla necbaystay qiila waa la yidhi iyo waqaala wuu yidhi ruuxa muslimkaa inuu codbaahiyo noqdo looma baahno wuu yidhi waa la yidhi yacnii waa inaad fadhi kudirirka iyo meelaha haddii ilaahay kuu roon yahay waa la yidhi iyo wuu yidhi ay u tahay hoyga iyo ay u tahay waa inuu qofka uu ka dheeraado sharaftaada ka qiimo badan qofka muslimka ay wakhtigiisaa wax walba uga qaalisan marka waa la yidhi iyo wuu yidhi wakhti uma hayo iyo wa karati su'aali iyo su'aasha faraha badan waa su'aasha aan faa'iidadu ku jirin ama su'aasha faa'iidadu ku jirto culimmadii in la weydiiyo oo masaa'ilkii diinigaha aad weydiiso fatwadii aad weydiiso waa shay bannaan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxaabadu markay safreen duulaanka galeen ninkii intuu isku jumbay junubka iyo jinaabadu ay ku dhacdee dakhramay markuu yidhi war wax qiila ma ii helaysaana yidhahdeen kuuma helayno ee uu yacni markuu qubaystay markaa uu dhintay nebigu wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum allah ninka waa dileen alle ha dileen alaa sa'aluu id lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi asu'aal dadka may wax weydiiyaan haddaanay wax garanayn jahliga dawadiisu waa su'aasha ama fahanka gaaban fahanka gaaban dawadiisu waa su'aasha su'aasha marka waa la ogol yahay yacnii cilmiga ku salaysanee qofku diintiisii iyo cibaadadiisii iyo ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu ugu dhowaan lahaa waxa ku xidhan dadka uga cilmiga badan iyo culimmada cilmigooda iyo akhlaaqdooda iyo xalaalmiiradkoodaba lagu kalsoon yahay inuu weydiiyo yani waa masalo yani markaa sunnada iyo kitaabkuba aynoo sheegeen fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun iyo wa idaacati almaali xoolahoo la dayaco xoolahoo la dayaco waxa weeye waa maalkii in lagu bixiyo meel aan munaasab ahayn in lagu bixiyo xadiiska imaamu muslim baa warinaya kitaabu alaqdiya ayuu ku warinaya raqamka tobnaad imaamu axmedna fii musnadihi mujaladka labaad saddex boqol iyo lixdan iyo saddex qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu saciid qaala xadaanaa saciid ibnu mansuur qaala xadaanaa ismaaciil ibnu sakariya can camr bni qays almulaa'i can ilminhaal wa min hali bni camr waaiqa can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin fii qowlihi tacaala wmaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin بن bnu cabaas markuu fasirayay qowlka alleh subxaanah wa tacaala uu leeyahay wamaa shaygii anfaqtum aada nafaqaysaan oo min shayin shay ah yacnii wuxuun ah fa huwa alleh subxaanah wa tacaala yukhlifuhu idin gadaalmarinaya alleh subxaanah wa tacaala wa huwa allina khayru raasiqiina wa xirsaaqda allaha ugu khayrka badan weeye subxaana wa tacaala qaala wuxuu idhi fii kayri israafin xadgudub la'aan markaad wax bixinayso adigoo aan ku xadgudbayn wixii aad bixinaysay walaa taqtiirin cidhiidhi la'aan adigoo aan cidhiidhyayn yacnii wixii aad bixinaysay taqtiirka waxaa la yidhaahdaa waa aliqlaalu min alcaysh yacnii waa inaad qofkii nolosha aad ku cidhiidhido walidaalika nafaqadii haweenka la nafaqaynaye la biilaye la masruufaye ilaahay markuu ka warramayay liyunfiq baa la yidhi subxaana wa tacaala duu sacatin min sicatih waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah ruuxii ilaahay irsaaqadda iyo dheefta uu u waasiciyey oo khasnadihiisa wixii ku jiray oo wax badan alle uu ka siiyey isaguna ehelkiisii ha waasiciyo ruuxii ilaahay uu yani marka uu ku cidhiidhiyeyna awooddiisa wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey waxa ka bixiyo ibn abi shayba baa fi lmusanif ku warinaya mujaladka hanaad saddex boqol soddon iyo kow dabaraani isagana wuxuu ku warinaya fi lkabiir dabari fi tafsiir iyo keyrkood baa warinaya baabu lmubadiriina wuxuu yahay kuwii xoolaha saydhsaydhaya ee ku ciyaaraya xadaanaa khabiisatu bnu cuqba qala xadaana sufyaan aلthawri can salma bn cabdiلraxmaan can muslim albaطin can abicubaydayn abilcubaydayn yacni magaciisa waxaa la yidhahdaa mucaawiya ibnu sabura qaala wuxuu yidhi sa'altu cabdillaahi baan weydiiyey ibnu mascuuda can ilmubadiriina mubadiriinta iiga warran baan idhi qaala wuxuu yidhi aladiina kuwii weeye yunfiquuna bixinaya nafaqaynayey xoolahooda ku bixinaya fii kayri xaqin meelaan xaq ahayn meelaan xaq ahayn bay ku bixinayeen ayb alimaam almisri baa fii tahdiibi alkamaal ku warinaya mujalladka siddeed iyo labaatanaad boqol toddobaatan iyo saddex wuxuuna yidhi rijaaluhu kulluhum hiqaat sheekh wuxuu yidhi saxiixu lisnaad adabulmufradka afar boqol afartan iyo afar qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa caarim moxamed ibnu fadl asaduusi xadaana hushaym bnu bashiir qaala xadaana xusein bn cabdiraxmaan can cikrima mowla bni cabaas can ibni cabaasin almubadiriina yani markuu fasirayay qaala wuxuu yidhi almubadiriina waxa weeye waa fii kayri xaqin yani kuwa aan xaq wax ku bixinayn fii kayri xaqin xaq waxaan ahayn yani kuwa wax ku bixinaya waay dabaraani baa fi lkabiir ku warinaya mujaladka labaad laba boqol iyo toddobo xasanahu alalbaaniyu raximah اllahu tacala fi اladabi اlmufrad afar boqol afartan iyo shan baabu islaaxi اlmanaasil wuxuu baabu yahay guryihii in la hagaajiyo oo nadaafadoodii iyo markaa hagaajintoodii laga dadaalo xadaanaa cabdulaahi بن yuusuf alfiryaabi qaala xadaanaa leys bnu sacad alfahmi qaala xadaanaa ibnu cajlaan maxamed ibnu cajlaan can sayd bnu aslama alcadawi can abiihi aslama alcadawi qaala wuxuu yidhi kaana cumar wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahdaa cala almimbari mimbarka dushiisa yaa ayuha aslixuu calaykum masaawiyakum guryihiina hagaajiya nadaafadda guryihiina hagaajiya yacnii diinta islaamku mabaadideeda ay la timi waxaa ka mid a nadaafadda ayaa ka mid a walidaalika baa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi aطuhuuru shadru اliimaan nadaafadu iyo ruuxu inuu dahaaro qaato isnadiifiyo diinta yacni barhkeed weeye buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cumar ibnu khadaab marka wuxuu leeyahy yaa ayuha annaasu dadow aslixuu calaykum masaawiyakum guryihiinna hagaajiya masaawiyakum ay manaazilakum waakhiifuu cabsigeliya haadihi aljinnaan abeesooyinkanna cabsigeliya aljinaan yacni waxa weeye waa abeesooyinka guryaha ku nool waaye abeesooyinka guryaha ku nool waaye waakhiifuu cabsigeliya aljinnaana bikasri aljiim watashdiidi nuun jinnaan ayaa la odhanaya qabla an tukiifakum intaana idinka idin cabsigelin cabsigeliya fainnahu lan yabduwa idin muuqan maayaan oo idin daahiri maayaan lakum idinka muslimuuha kuwooda muslimka ah halaqa iyo bahalaha hoose ee guryaha degani kuwooda muslimiinta idin dhibi maayaan ee waxa idin dhibaya waa kuwa gaalada ah kuwaasi marka intaanay nabar idin gaadhsiin idinku markaa nabarkii gaadhsiiyo cabsi geliya fa innahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay lan yabduwa idiin muuqan maayaan oo idiin daahiri maayaan lakum idinka muslimuuha muslimiintoodu wax dhiba idinkula kici maayaan wa innaa wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay maa saalamnaahunna maanan heshiin yani duwaaggaa iyo muxuu ahaa halaqaa cadowga ah maanan heshiin mundu caadaynahunna yacnii intii aanu collownay laga bilaabo waqtigii aanu collownay maanan heshiin bal xadiis marfuuca ah jira min xadiisi abi hurayra imaam axmed uu warinayo u leeyahay maa saalamnaahunna maanan heshiin mundu xaarabnaahunna waqtigii aanu dagaalanay saanu u dagaalanay col u ahayn meel aannu nabad ku qaadannay oo halaqaa iyo bahalka hoose aannu kula heshiinay ma jirto man taraka shay-an khashyata alqawad falaysa mina ruuxii yani markaa uga baqa oo uga taga cabsi uu ka cabsanayo inay ka aargoostaan maskan haddaad disho maxay odhan jireen abeesooyinka iyo masaska iyo haddii la dilo aanadooda ma ilaawaanoo qofkaa dila waa ka aargoostaan kaa dilay wiilkiisay dilayaan ama gabadhiisay dilayaan ama walaashiibay dilayaan waxyaabahaasay odhan jireen soomaalidu nebigu wuxuu leeyahy salawatu ullahi wasalaamu calayh man taraka ruuxii ka taga shayan yacnii shay kuwaa ka mid khashyata alqawadi qisaas uu ka baqayo inay ka aargoostaan fa laysa mina naga mid ma marka shareecadeennu wax kasta oo bulshada muslimiinta dhibaya oo ku soo hororaya in laga hortago oo aad iska difaacdo waa mabaadida ay ku jiraysa dafcu caduwu saa'il horarka ku soo hororay inaad iska difaacdo ama bini aadam ha ahaado ama dugaag ha ahaado ama xayawaankii iyo halaqii yani ha ahaadee shaygaa ku soo hororaya inaad iska difaacdo waa shay shareecadu yani marka ay kuu jidaysa xasanahu alalbaaniyu raximah اllahu tacala fi aladabi اlmufrad yani ayuu ku saxiixyar wuxuu leeyahy aljumla alakhiira yani saxat marfuuca jumladan dambe ee wallaahi maa saalamnaahunna mundu caadaynaahunna yani iyadoo marfuucay sugan waa xadiiska imaam axmed ee hadda aynu tilmaamaynay baabu nafaqati fi lbinaa'i wuxuu baabu yahay dhismihii iyo guryihii la dhisanayay in wax lagu bixiyo oo la dhisto iyo wixii ku soo arooray xadaanaa cabdullaahi ibnu muusa waxaa yacni markaa ka habboon in la yidhahdo cubaydullaahi ibnu muusa can israa'iil ibni yuunis ibni abi isxaaq can abi isxaaq asabiici camr ibni cabdillaahi alhamadani asabiici can xaaris saxaabiga layaa qaala wuxuu idhi ina arajula ninka ama ruuxa ninka waa lagu halqabsanayaa la yu'jaru waa laga ajarsiiyaayoo ajar iyo abaal buu ka helayaa kulla shayin shay kasta oo uu sameeyo ilaahayna uu ugu dhowaado ila albinaa'a dhismaha mooyaane wixii carrada aad gelisay ee adduunye ah yacnii ajarka aad ka helaysaa waxa weeye dee muddada aad ku intifaacday ee kulaylka iyo qabowga iyo dhaxanta aad ka gashay unbaad ajarkii helaysa sidoo kale haddii muslimiintu ay ku intifaacaan yani waad ki helaysaa ajar waad ki helaysa wuxuu marka saxaabigu ruuxa waxaa laga ajar shay kasta oo nafaqa ah oo u bixiyo ilaahay uu ugu dhowaaday ilaa wixii caro iyo camuud iyo dhisma uu geliyey mooyaane haddee calaamaadka qiyaamadana waxaaba ka mid oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu tilmaamay in kuwii yani marka xoolaha raacayay adhiga raacayay ee qaaqaawana ee caydha ahaayee yani faqriga iyo busaaradda iyo diifta lagu ogaa inay dhismaha iyo dabaqyada ay ku tartamaan waa astaamaha iyo macaalimta qiyaamaha ay ka mid tahay marka ruuxu marka waxaa laga ajar siinayaa wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhowaado qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu camali rajuli maca cumaalihi wuxuu baab yahay ninka shaqadiisa uu la shaqeeyo shaqaalihiisa iyo dadkii shaqada u qabanayay haddaad intaad shaqaalahaagii aad shaqo u dirsato xoogaa adiguna intaad isduul taagto aad keliyaha qabato nooc kibiraa ku jira laakiin haddaad shaqadii qayb ka mida aad la qabato tawaaduc iyo isdhuldhig iyo nooc isdullaynaa ku jira xadaanaa abuu xafsin camr bnu cabdillaah abuu xafsin yani waxa weye waa camr bn cabdilaahi yani camr ibnu xafsin ibnu caliy alfallaas qala xadaana abu caasim waa daxaak ibnu makhlad abu caasim annabiil qala xadaana camr ibnu wahb aلطaa'ifi qala xadaana qudayf ibn abi sufyaan can naafic bni caasimin ahbarahu wuxuu uga warramay annahu samica cabdallaahi bni camrin buu ka maqlay qaala wuxuu yidhi libnin libni akhin lahu yani wiiluu adeeruu yahay wuxuu ku yidhi oo kharaja soo baxay min alwahdi wahdigu waa bustaan iyo beer weyn oo cabdulahi bn camr ibn caas iyo ay lahaayeen beertaa ka soo baxay ayacmalu cumaaluka shaqaalahaagii ma shaqaynayeenoo beerta ma ka shaqaynayeen qaale wuxuu idhi laa adrii ma ogi inay shaqaynayeen iyo inaanay shaqaynayen mid ma ogi ayb qaale wuxuu yidhi amaa low kunta haqafiyan reer haqiif haddaad noqon lahayd la calimta waad ogaan lahayd maa yacmalu cumaaluka shaqaalahaagu waxay qabanayaan uma iltafata ilayna wuuna soo daymooday wuuna soo fiiriyey ama wuuna soo jalleecay ama wuu soo milcisaday faqaala wuxuu idhi ina arajula ninku idaa camila markuu la shaqeeyo maca cumaalihi shaqaalihiisa la jirkooda oo fii daarihi daartiisa ka shaqaynaya wa qaala abuu caasim maratan abuu caasim annabiil daxaak ibni makhlad mar wuxuu yidhi yacni fii maalihi idaa camila hadduu la shaqeeyo maca cumaalihi shaqaalihiisa la jirkooda oo fii maalihi xoolihiisa ka shaqaynaya ama fii daarihi daartiisa ka shaqaynaya kaana wuxuu noqonayaa caamilan shaqaale oo min cumaali illaahi ilaahi subxaana wa tacaala shaqaalihiisa ka mida marka waa nooc iyadana ruuxa lagu edbinayo nafta yacni waxaa laga tarbiyaynayaa waxyaabaha akhlaaqda xunxun oo dhan kibirka iyo isla weynida iyo inaad dadka xaqirto iyo wax kastoo kuu soo dhuuman kara ayaa laga tarbiyeen wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab waclam billahi towfiiq